beeraynaya dherarka laftiisu inuu la jaan qaadi doono kolba wakhtigeeda haddii madowgu dheeraadana waa lasii dheerayn hadduu gaabsana waa la yska soo gaabin doonaa culimmadu ragcadaheedu iyo kayfiyadeedu caynkay noqonaysaabay isugu khilaafeen hore waxaynu usoo sheegnay ilaa afar kayfiyo afar hab intuba inay soo arooreen afar rukuucood oo laba ragcadood ku jira lix rukuucood oo laba ragcadood ah iyo siddeed rukuucood iyo toban rukuucood mar walba waa laba ragcadooda rukuucuu badan yihin a'imada u badan muxaqiqiintu waxa ay qaateen xadiidka caaisha radia allaahu canha ee ugu horreeyaynu soo aragnay isaga ayay ka dhigeen mid raajix ah waa laba ragcadood oo afar rukuucood leh taasaana mustafiida cinda ahli اlcilm bisunnati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wa huwa aladii istaxabahu akharu ahli اlcilmi kamalik washaafici waaxmed raximahum اllah duruqu tarjiix markay waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam hal marun buu dhacay khusuufkaas iyo dayaxmadoobaadkaas isagoo hal mar oo keliya dhacay ayaa intanoo dariiqo soo aroortay dee midun baanu sameeyey kadib tarjiix bay sameeyeen markay labada shay tawfiiq laga dhex samayn kara waayo laswaafajin kara waayo yustacmal dariiqa min duruqi tarjiix allatii tasilu ilaa khamsiina wajhan ilaa konton weji baa laga dhigaa awjuhu tarjiix sida cilmiga usuulka iyo mustalaxaba macruuf ku ah waktigeedu waxa uu bilaabmayaa salaadan marka qoraxdu ay ama dayixu wuxuu baxayaa markaa caddaato waaya salaadaa iyada waa ma kor baa loo qaadaya mise hoos baa loo dhigaya labada qowlba aimadu way yidhaahdeen ilaa ana sala ilaa anahaa siriya inahaa salaatu siriya laa yujhar fiiha sidaa ibnu cabaas uu leeyahy waxba kamaan maqal nebiga aimada qaarkoodna waxay leeyihiin waa jahriya oo kor baa loo qaadaya salaadan iyada miyay leedahay khudbad mise ma laha saddex madhab waxay ku tegeen inay leedahay inaanay lahayn khudbad imaamu shaafici baa la khudbad bay leedahay axaadiidta sii kordhinaysa waynu arkay can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala waxa waxau ihi cabdillaahi ibnu cabbaas maa habbat iriixu dabayli may soo dhicin qad weligeed ilaa hadday dabayshaasi soo dhacdo jafaa annabiy nebigu waxa uu ku jilba joogsan jiray calaa rukbatayhi labadiisa jilib ayuu ku jilba joogsan jiray wa qaala markaa waxaanuu yidhi allaahumma ajcalhaa raxmata ilaahay ou naxariis ka dhig duufaankan iyo cawaasiifta walaa tajcalhaa cadaaba ilaahay ou cadaaba ka dhig rawaahu shaaficiy waabaraaniy waalxadiidu daciif xadiidkanoo daciifi wuxuu tilmaamayaa marka dabaylaha aadka u badanee khayru caadiga ahy soo dhacaan in uu tukan jiray inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ducaysan jiray isagoo ka yaabyaabsan oo jilba joogsanaya jilba joogsigu waxa weeye arrin inaan fadhigiisu fadhi khayru caadiya inuu yahay ayuu tilmaamayaa oo wax aan caadi hayn ee soo kordheen oo aayad min aayaati illaahi argagaxsan yahay marka argagaxaas dee waa sugan yahay caaishana waxay leedahay marka dabaylahaasi ay soo dhacaan iyo daruuraysa soo qabsadaan aqbala wa nebigu mar uu bixi jiray mar uu soo geli jiray dabeedna markaa ai maxaa dhacayna dee maxaa i ogeysiiyey bu laga yaabaaba inay noqoto tii caad lagu halaagay ufaanadii iyo dabaylihii reer caad lagu halaagay falamaa raahu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumdiruna bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim tudammiru kulla shayin tudamiru kulla shayan biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhu marka dee allahu aclam inay taa noqo marka kolkay roob noqotaa buu nebigu nafisi jiray calayhi salaatu wasalaam allaahuma ajcalhaa raxmata walaa tajcalhaa cadaab ducadaasii baa markaa oo taa naxariista ahayna waa asaba taa cadaabka ahayna waa tii uu nebigu bixiyey dabuur nusirtu bisaba wahlikat caadun bidamuur laydha walwalkiiyo neecawda ahee saba laydhaabaa laygu hiiliyey oo markay had iyo jeer soo dhacdo cadowguba iga carari jiray reer caadna taasaa lagu halaagay dabuur laydhaa marka taana waa cadaab qoladaa lagu halaagay ta nebiga loogu hiiliyeyna waxa weeye naxariis waxay ka mid yihiin junuudda ilaahay dabaylahaas marka waxaynu maraynay adciyadii iyo salaadihii ila salaadiiba waa ducee aayaadku marka ay yimaadaan ay caalamkan isbedella ku soo kordhaan siduu rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ula jaan qaadayay ee aanu arkayn inuu wax dabeecadda iyo cimilada iyo iska bedele laakiin aayaat min aayaati illaah wacan ibni cabbaasi radia allahu canhuma annahu sallaa cabdilaahi wuu tukaday fii zalzalatin dhulgariir dhacay sita rakacaad lix ragcadoo lix rukuucood buu tukaday o arbaca sajadaad afar sujuudood laba ragcadood oo lix rukuucood leh wa qaala markaa wuxuu idhi haakadaa sidaasay ahaatay salaatu alaayaat aayadaha caalamka ku soo kordha iyo waxyaabaha argagaxa leh salaada la tukadaa tukadaabaa taas rawaahu lbayhaqiyu wadakara ashaaficiy can caliy bni abi aalibin radia allaahu canhu milahu duuna aakhirihi inta dambe haakadaada iyadoon lahayn buu inta hore shaafici wariyey sida saxeixahay waa inuu mawquuf yahay sidaa dee muuqanaysaba markaa dhulgariir baa dhacay ibnu cabaas oo nool radi allaahu canhuma saxaabigu wuxuu tukaday labada ragcadood lixda rukuucood leh wuxuu leeyahay marka aayad iyo wax la yaab leh ay dhacaan sida duufaanada sida dhulgariirka sida bahalaha burkaanaha ummadda markay waxyaabaha cajaa'ib kale ku yimaadaan labadaa ragcadood lix baa salaada la tukanaya ay tahay mase rafcinin oo mu odhanin sidaasaa nebiga ku arkay wakhtigii nebiga saasaa la tukan jiray mu odhanin inkastoo cibaarada noocana culimada muxadisiintu ay idhaahdaan lahu xukmu rafci xukum wuxuu leeyahay awoodda xadiis nebiga loo kor yeeloo kale lannahu mima laa majaala lira'yi fiih waxyaabaha aan ra'yi laga odhan karin ayuunbay tari la mid tahy oo ibnu cabaas markuu leeyahy salaatu laayaat baa sidana inuu nebiga ka maqluunbay egta haddii kale ilan wax ra'yi lagu keeni kara maaha qayb baa sidaa qabta mawquufa ahaada laakiin haddana shay la istinaasi kara weyn sidaa darteed baa culimada qaarkood ay ku tegeen taa in la raacayo qaala shaykhu lislaam yusallaa likulli aayatin kamaa dallat calaa dalika sunan walaathaar qaarkoodna waxay leeyihiin dee maaragtay nebiga kamay soo aroorin dhulgariirkaa in salaada tukanayn qaala ibnu qayim atakwiifu inamaa yakunu bisababin huwa bima huwa sababun lishari waalkhawf kazalzala wariixi alcaasif إda raأytm aayaة fasjuduu tadul عalى أna sujuuda shurica cinda الآayaat masladu mukhtalaf ba ha ahaatee laakiin saasuu sameeyey saxaabigaasi cabdillaahi bn cabaas radia allahu canhuma waxaynu ku dhex jirnay salaadihii inta ay dhacaan iyo waktigoodu aanu badnayn ee mararka qaarkood la tukanayay isbedelada yimid daraaddeed salaadana waxa weeye salaat اlistisqa salaada roobdoonta ilaahay roobka la weydiisanayo saqaadaa marka siinta iyo taada oo ku darmay masarka waxa ay tusinayaan dalabu suqya min allahi tacaala ilaahayba raxmaadka iyo roobka iyo madarka hayee isaga oo la weydiisto roob iyo madar iyadoo la weydiisto roobdoon isagaa laga roobdoonaya tabaaraka wa tacaala marka sida mashruuca ah Eh, saddex siyood weeye miday waxa weya in salaad la tukado jamacna waa lagu tukan karaa kelina waa lagu tukan karaa sida loo tukanayana waynu arki doonaa waa sidan uu tukaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam waana dariiqada koobaade ugu fadli badan dadku marka abaari ay ku timaado inay xagga hay-adaha u tukadaan ama u qayliyaan maaha ama la yidhaahdo intoo gacanta afka la saaro hanala soo gaadho waanu abaarsanee wixii taageero cid laga helayaa waa halkeeda laakiin dadku marka u horraysaba waa inay ilaahay baryaan waa inay isku tashadaan waa inay baryada ilaahay badiyaan ilaahay baryadiisa waa inay badiyaan sidaynu arki doono asxaabtii iyo salafuna saalix saasay ahaan ilaahayna wuu ogaa qalbigooda usoo jeedoo si dhaqsaabuu aqbali jira ta koobaad wey ta labaadna waxa wey istisqaau limaam yowma aljumucati fii khudbatiha imaamka oo marka uu khudbada ku jiro ducada ku dara sidaynu ku arki doonno xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo isagoo khudbadda ku sugan siduu ilaahay dadka ugu baryay dad saddexaad waxa weeye ducaau lmuslimiina caqiba salawaatihim wa fii khuluwaatihim walaa nisaaca fii jawaazi alistisqaa'i biducaai bilaa salaa iyo iyadoo in ilaahay la baryo wakhtiyada ducada had iyo jeer la aqbalo in dadku si jamacahiyo si gaaraba ilaahay ay u baryaan inuu ilaahay madar waraabiyo oo u siiyo ducada aada u badiya oo ducada baahi wal oo qofka haysaba ama ummadda haysaba waa lagu xalinaya ilaahay baa lagu baryaya dhibaatada noocyada kala duwan iyo wixii dheefe ilaahay laga doonayada qadiyadda la xidhiidha marka iyada qunuudka shawaaficda ayaa ku dara oo waxay idhaahdaan waxa uu ka mid yahay abaarta iyo qaxsiga iyo balaayadu nawaasishay ka mid yihin bay idhaha nawaasisha nawaasishaasoo ah aafaadka ummadda islaamka gaadha markaa siduu nebigu asxaabtii la laayay iyo balaayadii ku dhacday dadka muslimiinta uga qunuudun bay la midtahay abaartune halaga qunuudo halkaasay ku daraan laakiin caamatan sida horta waaridka ahay waa kaa khudbad iyo salaada dadkeennu waxaad yar moodaa waxa dee shayga sunnada ahay agtooda inuu qariib iska noqday oo ku dhaqan yaraanta diinta lagu dhaqmayo awgeed innaga reer miyiga waxa iskaba caana habka istisqaaga iyo roobdoonta loo sameeyo in xoolay soo ururiyaan inaa dadku dee malaa dhaqanka mowda yaqaanaan xoolahaasaa dabeed laysu keenayaa meel xabaalaa lagu qalaya halkaasa ama qur-aan ha lagu akriyo ama mawliid ha lagu akriyo ama waxyaabo kale hilibkaasi aada loo badinayaa kadibna eh, xabaalahana waa lala doonanaya istisqaagii waa caynkaa intaa waxa sii raacadee malaa ardaydoo looxa madaxa loo saari jirayo weli looxii madaxa ma lagu saaray la yidhaahdo wareega oo maaragtay almuhim sida waalidkaaba ugu fiican ee nabiga ka sugantay calayhi salaatu wasalaam salaat listisqaa'i cinda wujuudi sababiha sunnatu mu'akada biijmaaci lculamaa axaadiidta saxiixa soo aroortay daraaddeed wax iska dhib yar wey ma adka dadku intay sidaa nebigu sameeyey isu soo baxaan in la tukado wey waana la arkay jawaabteeda oo had iyo jeer markay dadka muslimiinta tukadaan jawaab dhaksa abaa ah la helaa wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala kharaja anabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuu soo baxay mutawaadican isagoo isdhuldhigaya ilaahay isu dhuldhigaya mutabadilan isagoo ilaahay isu miskiininaya mutakhashican isagoo alla u khushuucaya mutarasilan isagoo aayar gaantifaya oo aayar soconaya oo aan laafiyoonayn mutadarican isaga oo ilaahay u tadarucaya macnaheedu addoonnimo muujisanaya sifaadkaa iyo tilmaamaha baahida badan ilaahay uu u muujinayo isagoo le buu soo baxayoo fa sallaa rakcatayn laba ragcadood oo labadii ragcadood roobdoonta ah ayuu tukaday kamaa yusallii fi lciid sidii ciidda u tukan jiray oo kale lam yakhtub muu akhriyey nebigu khubatakum haadi khudbadan imika akridaan oo kale ma akrin buu leeyahay cabdillaahi bnu cabaas rawaahu alkhamsatu wasaxaxahu tirmidi wa abu cawaana wabnu xibbaan walxadiidu saxiix khudbad mayn lahayn laakiin sidaasay ahayd baa markaa ibnu cabaas u tilmaamay waaya qadiyadda khudbadda waynu arkay markaa waxa ay ahayd tallaabaduu qaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam taa aynu arkayno kow waxaa isugu soo ururayaa xafiidku inuu baxay oo bannaan ummadda u saaray in habka uu muujinaya uu ahaa hab miskiinnimo badan ah oo ilaahay uu isu dhuldhigayo oo baahi uu muujisanayo iyo khushuuc labadaa ragcadood buu tukaday ummaddana tukiyey waxyaabaha kale uu ku darayna waynu arki doonaa xaadiistu ilaa way iskordhinaysaa sidaasay waayo marka uu qofku baryo tegayo inuu isqaadqaado oo qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo muuqaalkiisa inuu haybad iyo awood muujisto waxba kuma helo aadam aanu waxba kaga helin ilaahay daayo fa hadihi alxaalu aqrabu ila ijaabati اducaa wa qabuuli الnida wahakada kana yakruju ilayha liyakuna uswata liummati salaat listisqa waa sidaa wey jumhuur salafi waalkhalaf waxa ay ku tegeen dariiqada ugu wanaagsan ee ilaahay roob lagu weydiisanayo in salaada la tukado inay tahay marka laba ragcadood oo ciidda oo kale ah waa min xayu waqtiha fi duxa ciidda wuxuu kaga shabahayaa washashabhu uu yahay barqadiibuu tukaday meesha lagu tukadayna waxa ay ahayd meel bannaan riwaayinka tilmaamaya markaa inuu khudbad akhriyeyna khudbadaas mid qura ay ahayd oo istikfaarta iyo uu aada u badiyay ducada marka la idhaahdo ciidday lamid mid ahayd waxaa kaloo lagu darayaa inuu kuleeyahy altakbiiru fii salaatiha wa khudbatiha in takbiirtiina ay ku jirto dhowrkaay khudbadiinanoo kale muu akrin buu i cabdillaahi bnu cabbaas qolyihii berigaa joogay buu la hadlayo ay madaxda iyo sukinayeen war khudbadii sukiinanoo kale ma ahayn waa khudbatun muhaayira lilkhudbati alatii yushiiru ilayha araawi min xaysu lmawduuc marka waxyaabo ay ku dardareen iyo iyagoo malaa laba khudbadood ka dhigoo kala googooye iyo inahaasuu leeyahy sidanoo kale ma ahayn wax loogu baaqayo iyo adaan gaarahoo ay leedahay salaadani muu sheegin saxaabiga ikhtalafu lculamaau fi lkhudba sida mashhuurkaah waxa weeyaan imaamu axmed uu qabo inaanay salaadani ana salaat alistisqaain inay khudbad leedahay khudbadda uu ibnu cabaas dhinacuu deedifeeyey aanay ahayn asalnimadeeda kayfiyada ay tahay aimada qaarkoodna waxa leeyihiin waa laba khudbadoode mid keliya maa وعن ابن عباس رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت شك الناس dadku waxay u soo cawdeen إilىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalayhi wasalam nebi maxamed waxay uga soo cawdeen quxuuط اlmadr roobkii oo yaraaday roobkii oo go-ay qaxdigu abaartu ahaa abaar la-aan iyo roob abaar badnaan iyo roob la-aan oo dhacday amara bimimbarin markaasuu yihi mimber halay dhiga buui macnaha mimbarku waa mimber laga samaynayo banaanka ile masaajku waa samaystaa fawudica lahu fi lmusalla meeshii banaanaydee ciidda lagu tukanayay baa mimber uu isku taagan nabiga loo dhigay calayhi salaatu wasalaam wawacada annaasa dadkana wuxuu la ballamay yowman maalin yakhrujuuna fiihi ay soo baxaan maalin ay soo baxaan oo banaanka loo soo baxay iyo halkii uu ciidda ku tukinayay maalintaas uu qabta wuxuuhi waa inoo maalin heblaaya salaatulistisqaa baynu tukanaynaa fakharaja nebigu wuu baxay oo banaankiibuu u baxay xiina badaa markii uu soo muuqday xaajibu shams qoraxda iligeedi ama qoraxda darafkeedii kolkuu soo muuqday soo baxayso oo de inta uu lasii socday iyo inta la tabaabushaysanaya bay soo dheeraanba faqacada cala almimbar mimbarkiibuu nebigu ku fadhiistay calayhi salaatu wasalaam fakabara allahu akbar bu waxamid allah ilaahay buu ku mahadnaqay takbiirtii iyo xamdigii buu badiyey uma qaala markaa nebigu waxau ihi innakum shakawtum wadadiya waxaa ka cabateen jadba diyaarikum deegaanadiinina abaaroobeen jadbigu waa qaxdigii diyaartuna waa deegaamadii waar deegaamadii iyo aaggii inay abaar noqdeen baa ka cabateen waqad amarakum allah ilaahayna wuxuu idin faray an tadcuuh in aad baridaan ayuu idin faray wawacadakum isna wuxuu idin yaboohay oo uu idin ballan qaaday an yastajiiba lakum in uu idin aqbalayo udcuunii astajib lakum aniga baryar buu ilahay idin waan idin aqbali doonaa ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin naar geli doonaan kuwa iska weyneeya cibaadadii iyo ducada uma qaala markaa nebigu waxau ihi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi ddiin iftaaxaasuu ka dhigaya khudbadda ayuu ka dhigaya faatixada qaybteeda hore ila ammaantii ilaahay laa ilaaha ila allah yafcalu maa yuriid wuxuu doonaa buu ilaahay sameeya allaahumma anta allah ilaahay oo adigu ilaaha xaqa oo adiga laa ilaaha ilaa ant ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane anta alghaniyu wanaxnu alfuqaraa adigu waxaa ka kaaftoona cid walba ka maarmay annaguna waxaanu nahay kuwa kuu baahan anzil calayna alghayf ilaahay oo roobka noo shuboo noo soo deji wajcal waxa aad ka yeeshaa maa anzalta calayna ilaahay roobkaad noo soo shubayso waxa aad ka dhigtaa quwatan wa balaaqan ilaa xiin quwatan ilaah ka dhig mid tamar noo kordhiya wa balaaqan iyo mid aanu ku isku moodnaanu ku meel gaadhna ilaa xiinin intii muddo ah tan lagu waari maayo qof waliba inta uu calafsanayo calafkiisa qaadanayo balaaqan ilaa xiin inuu qof waliba wakhtigiisa ku gaadho oonu ku wakti gaadhno ilaahay nooga dhig oo hanaga dhigin mid aanu calafsan weyno iyo mid aan anaan quwo ka kororsanine kibir aanu ka kororsanno ama balaayo uma rafaca yadayhi nebigu gacmuhu kor u qaaday calayhi salaatu wasalaam falam yazal muu daynin gacmaha inuu kor u hayo xataa ru'ya jeeroo la arkay bayaadu ibdayhi labadiisa kilinkilo ayaa caddaankoodii halkaa laga arkay gacmaha kor buu u taagay sidii maalintii beder oo kale uma xawala wuxuu gediyey ama uu rogay ila annaasi dadka dahrahu dhabarkiisu usoo jeediyey markii hore wuu kusoo jeeday uu sii jeedsado xagga qiblada usii jeedsaday waaya waqalaba ridaah go-isiina jaahuu ka rogay dhanka kale uu rogay oo dhinacii loo xidhanayo ee maaragtay jirka xigaya mooyaane xagga kaleu ka rogay wahuwa raaficun yaday labada gacmoodna kor buu taagaya e intanuu farsamaynayo mooyaane marka dambe kollayba kor buu wadaya uma aqbala cala annaasi haddana dadkiibuu ku soo jeedsaday wanazala markaasuu mimbarkii ka soo degay fasalla rakcatayn laba ragcadood buu tukaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo labadii ragcadood istisqaagaas fanshaأ allahu tacaala ilaahay baa wuxuu soo birhbiriyey oo uu soo curiyey saxaabatan daruur daruur ayaa ilaahay uu soo bilaabay faracadat markaasay unkoday wadaraqat markaasay hilaacday uma amdarat markaasaa maraqa laga furay way daadayba rawaahu abu daawud wa qaala qariibu waisnaaduhu jay heer lagu daliishan karo xadiidku gaadhay intaasaabay isu jirtayba oo fadu waxay tusinaysaa tarkiibun tartiibun maca tacqiib in yarun baabu ayuu baabu maqnayd badhibici wa qisatu taxwiil qisadan sheegaysa in uu nebigu marada gediyey fi saxiix bay ku sugantah xadiidka saxiixa min xadiidi cabdillaahi bni zayd wa fiihi fataxawala ila alqibla ama qisa taxwiil waa ujeesashadu xaggaa ujeesatay yadcu isagoo ilaahay baryay uma sallaa ragcatayni jahra fiihima bilqira'a qiradana kor buu u fatawajaha ila alqiblati yadcu uma sallaa rakcatayni jahara fiihima bilqira'a marada oo uu rogay iyo wejiga oo uu ujeediyey qiblada labaduba saxeexay ku sugan yihin weli wuxuu ziyaadiyey min mursali abi jacfar albaaqir waxawala ridaahu waxa uu go u rogo xikmaddu ahayd liyataxawala alqaxdu si abaartu ay isbeddel ilahay ugu sameeyo oo xaalka si uu ilaahay u gediyo odhan mayno xaalku si uu isu gediye si xaaladda ilaahay u gediyo tafaa'ul baa hayd marka xadiidkani waxa uu caddeeyey oo noo tilmaamay mustafaadaadka lagala baxayaana uu yahay waxyaabaha soo socda istisqaa sababteedu waa abaar ama waktigii guga ha ahaado ama waktigii jiraalka ha ahaad goor walba ilaahay naxariistiisa wuu hayaa marna waa kariimo waxba ma waayo marka goor walba salaada waa la samayn karaa waa salaad waktigeedu uu gelayo markay abaari timaado taasi waa mid salaadani waxay leedahay khudbad lagu akhriyayo meel taagan sida ciiddaba ay habboon tahay si uu imaamku dee dadka u gaadhsiin karo sida fiicani waxa weeye imaamku inuu dadka maalin dee meel u qabto maalin cayima imaamka dee la sheegayo berigaa dadka siyaasadda hogaaminta ummadda u haya ayuunbaa u hayay diintana oo diintii adduunyadaba iyagaa u hayay hogaaminta oo labadaas waxa kala saaridoodu wuxuunay ahayd shuqula kaafirkii iyo shuqula isticmaarkiiba in la idhaahdo diintana waxa iskale dad gaarahoo hogaamin ka noqonaya duunyadana dad gaara waa markii kiniisadu ay ku fashilantay hogaamintii ummadda iyagoo diinay bedeleen oo waaqica la jaan qaadi weyday iyo adduunyada watay daraaddeed ayaa markii dadkii ay wadi kari weyday ayaa le warbal kiniisada la jooga nimankii wax wadwadayay ayay tani socon mayso mar haddee warshadihii iyo tijaaraddii iyo horumarkii noo diideen oo ay tiri adduunyadaha laga dhex baxee bal meeshaa kiniisada iska jooga halkaasaa lagu xidhay waa shaqadaasay ahayd laakiin qofka muslimka ah ee markaa kiyaadada u ah hogaaminta ummadda ayuunbaa had walba beledka la joogo isagaana tukin jiray isagaana hogaamin jiray diin iyo dunyaba uhayo dee dowladnimaduna diinta u adeegaysa marka ballankaa caamka ahayna wuxuu ka faa'iideeyay inaan la isaseegin mar qura la yimaado sida fiican waxa wey bannaan in lagu tukado waktigeedii soo aragnayo waa barqaba dadka waxaa lagu baraarujinaya waxaa loo imanaya halkan inaanu xaraga iyo ahayn dhoola tusane waar istisqaa baa loo imanaya ha la idhaahdo jawigooday wax ka soo bedelaya iyo labiska ay xidhan yihiin iyo dulmigii wixii madaalimtii dadka ay ka hayeen oo ay iska bedelaan iyo iyaga oo soo lugeeya oo kayfiyad xaalad gaara si ay talagal u sameeyaan waxa loo imanaya meesha waa loo sii sheegaya dadka ducadaa la faraya lianna adducaa min aqwa alasbaab lixusuuli lmadluub arrinka u weyne insaanku uu ilaahay ka doonayo ducuu ku helaya saasay tahay inuu ilaahay addoonka in badan badan badan ammaano saa uu nebigu u ammaanay calayhi salaatu wasalaam marka waxyaabaha sunnaha bay ka mid tahay taxwiilka ah siijeed iyo soo jeed baahi buu muujisanayaa nebigu dadkiibuu qaabilaya wuu wacdiyaya haddana qibladii buu qaabilaya tadaruc buu badan buu muujinaya waxa ay tilmaamaysaa lababoogleyntaasi baahida ka muuqata meesha maradan la gadiyayana sida afarkaa aynu kusoo aragnay ilaahay oo xaalka iyagu intuu sidan ahaa sidan ka dhig weyn waaya maradana waynu arki doonaaye sida ay noqonaysa waxa wey wejigii jaah bay leedahay marada waa inagan idhaahna war jaaha ka rog macnaha sidii waad or qalamarog baad ku samaysay maradii dhinaca had iyo jeer dawaarka iyo xagga gaska lah iyo watan marada la hooseysiiyo marka waa shaarkan oo aada rogto xaga kala u gashato waa go-i dhinac dawaarkiisu ahaa dhinacii dawaarka hooseynaya dusha la mariyo iyo macawistii iyo kullu daalik marka xaggii sarena hoostaa la marinaya midigtiina bidixdaa la marinaya tijeedkiina dushaa la marinaya afar afarta dhambe way isbedelayaan waaya salaadiiyo khudbadda iyomaa horeynaya riwaayadku labadaba sheegay lidaalik baa ayaa labadaba culimadu ay ku tegeen aimada intooda badani salaadaaba lagu bilaabayaa bay qabaan way dambeynaysa laakiin xadiidkan saynu arkayno waxa wey inu khudbaddu wacan anas radia allahu canh ana rajula dakhala almasjida yowma aljumuca maalin jumco nin baa soo galay masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam masjidkii nebiga wاnabiyu sala allahu calayhi wasalama qaa'imun yakhdub iyadoo nebigu uu taagan yaho khudbad akhriyaya mimbarka ayaa halka albaabkiisa soo taagay faqaala yaa rasuula allah rasuul alla wuuri halakat ilamwaal duunyadii way maratay xoolihii wanqaacat isubul jidadkiina way wada go-een oo bus baan lala marayn iyo boodh fadcu allah ilaahay waxaad noo baridaa caza wajal alla noo bari yugiitunaa hana waraabiyo rooha noosha farafaca yaday markaasuu gacmaha nebigu kor u qaaday uma qaala wuxuu uhi allaahumma akinaa allaahumma akinaa allaahumma akifna ilaahay una waraab ilaahay una waraab ilaahay unoo gurmo oo noo gargaar fadakara alxadiid xadiidkiibaa markaa uu sheegay dheeraa wafiihi ducaau ayaa ku sugnaa biimsaakihaa macnaha roobka joojintiisa ayaa haddana ku jirto dee waa kii xadiidku sii socday intan horebu ka soo qaatee roobkii isqabsaday meeshii annagii oo marka dhibicdiina haysaanu ka dhaqaaqnaa xagga xaafadaha u kacnay ilaa wiigii jimcaha jimcihiisiina wuu istaayey maalintii dambe haddana ninkiiba isa soo taagay ama nin kaleba inta ninkeedii unbu isticmaalay xoolihii roobbay la halaagsameen jidadkii roobbay la go-een ilaahay noo bari waa kii dee san xagga dambe ku arki doono allahuma xawaalayna walaa calayna lama odhan karo nicmadii ilaahay la baryo joojiya ilaahayow goonye goonyahabu cala alakaami wadiraabi wa butuuni alawdiya ilaahayow hareeraha oo dushayada un ka dah tiina si deg degaa lagu aqbalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ila mucjisooyinkiisa la yaab lahaaye cirkii sidii u shubmay unbuu ikliilkoo kala noqday bahalkan cigaalka la idhaa intaa dhexe ayuunbaa noqotay bar banaan ee ku hagaagsanayd madiina eriyada kalumbu markaa wuxuu ku leeyay wafiihi ducaau biimsaakiha waa xadiidkii dheeraan sheegaya ilaa markuu roobku bato waxaa la isticmaalay marka xadiidkani waxa uu jideeyey dariiqada labaad ee ilaahay roob lagu weydiisanayo oo ah khudabadu inay jumcaha ku daraan khudbadda istisqaaga iyo roobkao ilaahay la weydiisto taa waa in lagu daro marka abaar la dareemo abaar la dareemo waaya haddii roobku bato sida la yeelayana nabigu inoo tilmaan calayhi salaatu wasalaam waxba lama habaartamayo lama hiifayo lama karaahiyeysanayo laakiin xawaalayna walaa calayna laguna eedaami maayo aaro sheekh inoo doonay naga eedaama bay dhahaan soomaalida sheekh hebelow ku eedaan markaasaad maqlaysaa roobkii oo da-ayo mid eedaamaya iyadoo salaadiba joogin marka xawaalayna walaa calayna wey marka sidaa wanaagsan in la isticmaalo sunnahaay sidaasay noqoto waxaynu ka faa'idaysanaynaa khatiibka in lala hadli karo dadku dhexdooda inay wada hadlaan oo qofku idhaa aamus iyo sidan iyo jooji iyo iyaga dhexdooda ila si bay uga bilaabmaysaa taa weeye ta mamnuucah laakiin haddii khatiibka ummadda la hadlaya qof uu la hadlo baahi jirta daraaddeed waa jaa-is wayba dhacdayba xiisad ama cashar inuu bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam khudbadda dhexdeedii laakiin nin halkaa soo taagee lahaa ninkani waa rajul baahan oo diintiisi in wax laga baro u baahane bal ka war waxma la sheegaya dee nabigu intuu khudbaddii joojiyo warkii cashar udhigay waa lala hadli karaa isaga qofka cidda saalixa ah ee wanaagsan ee la bidayo taqwo iyo alla kacabta iyo ergada inuu ilaahay ka aqbalo ila waa rabbi barya waxbaa la doonayaa in la yidhaahdo ilaahay noo weydii waa soo aroortay oo nebiga ka sakowba waynu arki doonaa cabbaas oo cumar uu leeya ilaahay dadka roobdoon u weydii roob weydii halkaasaynu ka arkaynaa bacfiga iyo tamardarada insaanka qofka bani aadamkaa ah awooddiisu ama ummaddaba ilaahay baa i wakhuliqa alinsaanu daciifa suuratu nisa qofka bani aadamka ah waxaa la abuuray isagoo daciifa ma xejinayo roobki roob la-aantiina ma xejinayo labadiiba waa taa aynu mar innagana dee calaa abiica sidii un baynu dee ku sugannahay oo marna kolka gugii roobku uu batana biriish walba wuu goynayaa meel walibana way isla fatahay marka in yar laga joogana haddana dadkii abaar iyo haraaban buu u dhimanaya marka wixii asbaaba dadaalhe la qaadan karo in la qaato qaatooyo biyo xidhaan la sameeyo dadku lacagta ay ku qayilayaan ay baliye baraaga ku qotaan iyo meelo waaweyn oo ahy dee biyuhu u fadhiistaan biyo xidheeno boqol milyan oo dollar baa sanadkii jaad lagu cunaa ma isleedahay intaas boqol milyan oo dollar waa xaqiiqa jirta wey ilaa boqol iyo labaatan waa in mandiqadaynu ku noollahay marka ereadoo dhan geeskao dhan la ilaa saddex boqol iyo konton milyan oo dollar wey sanadkii marka in islaamiya mise in biyo xidheen bay samayn lahay wax cajiiba wey marka insaanka dacfigiisa xadiidka waa laga arkaya sna wuu ka muuqanaya wacan anasi radia allahu canhu ana cumara radia allahu canh cumar ibnu khadaab kaana wuxuu ahaa idaa qaxaduu marka asxaabta wakhtigoodii abaari dhacdo yastasqii wuxuu ku roob dooni jiray bilcabaas ibni cabdilmualib cabaas ibnu cabdilmualib oo nebi maxamed adeerkiia ayuu roobdoon ku bari jiray wa qaala waxaanu odhan jiray istisqaagu sidan u ahaa allaahumma ilaahayow innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn nastasqi ilayk kuwa roob kugu weydiista binabiyina nebiga yaga nebi maxamed baanu odhan jirnay ilaahay roob noo weydii fatasqiina waadna waraabin jirtoo taa waanu kugu naqaanay safiri mayno waadna siin jirtay wa innaa natawasalu ilayk waxaanu kugu dhowaanaynaa roobna kugu weydiisanaynaa bicammi nabiyina nebiga iyaga adeerkii oo cabaas ah oo kan ah fasqinaa ilaahayowna waraabi fayusqawna waa la waraabinaya rawaahu albukhaari xadiidku waa bukhaari baa wariyey marka kaana marar badan bay soo noqnoqotay ka dhigan hadduu ficilkaas mar qurayo kaana lama idhaahdo markaa kolkay dadku abaarsadaan wuxuu odhan jira war cabaas nebigii aan odhan jirnay ilaahay noo baray ilaahay noo baryo roob noo weydi waa dhintay adiga ayaa qaraabadiisiiya adiga ayaa maaragtay nebigii uxiga calayhi salaatu wasalaam adiga ayaa taqwe iyo wanaag lagu tuhmayaaye oo fiican oo saalixe ilaahay noo bari dadna ilaahay buu bari jiray ilaahay buu bari jiray wuxuu odhan jirayna waynu arki doonaa marka waa arrin jirto sunno mutabaca saasaanay sameeyeen asxaabtii kalena way arkayeen oo way la joogeen cumar wax ku diiday oo ku dafiro oo yidhi diin maahae joojina may jirin waana bacda wafaati nabiyi fasaara kalijmaaci cala istimraari mashruuciyatiha arrin ay kuba ijmaaceen buu egaaday kolka marka sida ay samayn jireen saas ahayd ah, marka may tegi jirin rasuulka sala allahu calayhi wasalam qabrigiisii maca daalika iyadoo qabrigu uu dee ka ag dhowaayoo madiine ay joogeen haddana may tegin xabaashii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku qanacsanaayeen inaanay xabaasha in la tago wax la weydiisto qofku intuu geeriyooday kadib aanay mashruuc ahayn markaase amiirulmu'miniin cabaas ayuu weydiistay qadiyadaa ah inuu ummadda roob weydiiye lahay marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa qofka saalix ahee wanaagsan ama roob ha ahaato ama balaayo ilaahay ummadda uu ka koryeelo ha ahaato ama khayr ilaahay ummaddu ay weydiisanayso ahaato in la odhan karo ilaahay noo bari in la odhan karo isaguna uu baryayo cumar sidaa ka muuqanaysa hadalkiisa ilaahay buu baryayaa ilaahay buu baryayaa baryada addoonkan waanu ku baryaynaa baryada addoonkanna noo aqbal buu leeyahay marka qofka saalixa iyadoo la ilaahay bari waa bari karaa markuu isaguna ducaynayay uu ka aqbalay dad kolkaasuu isaguna duceeyey ducadiisa waxaa ka mid ahaa allaahuma inahu lam yazal balaaءun ila bidanb walam yukshaf ila bitawba waqad tawajaha biya alqawmu ilayk limakanii min nabiyik wahadihi aydina ilayka bاdunuub wanawaasina ilayka bitawba fasqina alغayb faqaala faarkat الsamaء mila اljibaal xatى akhsabat اlأrض wacaasha الnaas isaguna ilaahay unbuu baryey wax awoodo isagu leeyahay ma jire allunbuu baryo wuxuu hi ilaahay waxaanu qirsanay balaayo inaana imanin dembi mooyaane waa qirsanay gef iyo dembi iyo macsiyo in abaartani ay ku timi iyo kaalahan iyo aafaadkani waa raadkii macsiyada waa qirsannahay ilaah waxaa kaloo qirsannahay in aan balaayadaasi ku tegaynin tawbad mooyaane tolkay iyo saaxiibada iyo asxaabtii way igu soo jahaysteen oo aniga ayay yidhaahdeen ilaahay wax noo bari limakaani min nebiyik dhawaanshaha nebiga ku dhowaa daraadii ilaahay gacmaha yagii ayaanu kugu baryaynaa wanawaasina ilayk bitawba adigaanu kuu dulaysanay roobna si markiiba waa la waraabin jiray madaxbad baa markaa ilaahay uu furi jiro oo u bilaabi jiray marka atawasul biducaa asaalixiin waa caynkaas dadka saalixiinta waa wanaagsan in ducadooda lagu tawasuli karo tawasulka jaa-iska ahi ama tawasulka qaybihiisa mid bannaan iyo mid aan bannaanaynba shan baa culimadu ay ka dhigaan culamaa ulcaqiida markay ka warramayaan ka u waxa weeye altawasul ila allahi tacaala biasmaahi wa sifaatihi alculaa ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisaoo lagu baryo walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayama tadcuu falahu lasmaau alxusnaa waxau nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac qofka xafida ama qayba jannaduu gelaya waa sagaal iyo sagaashan kasa ilahay lagu baryaya iyo ismigii sugnaba midda labaad waxa weeye qof saalix oo wanaagsan ducadiisa in ilaahay loogu tawasulo oo ama qofku ducadiisa wanaagsan maxaa le camalkiisa wanaagsan uu ku tawasulo ama qofka saalixa ah ee fiicana ilaahay baryaya ducadiisa lagu tawasulo waynu soo aragnay saddexdii nin ama riyaad saalixiin kaad ka akhriyi karaysaa godka intay galeen isku qanciye isla gartay maanta wax kale oo balaayada lagu qaadayaa ma jirto dad dhagaxaa ku habsaday afkooda si kale ay kaga bixi karaan ilaa nin waliba camalkiisii saalix ahaa ee wanaagsanaa inuu ilaahay ku baryo mooyaane kolkay ilaahay ku baryeen camalkoodii saalixaana ilaahay waa ka dulqaado waaya iyo tan aynu arkayno waqaala saalixuuna almu'minuun rabbanaa aamanaa bima anzalta watabacna arasuula faktubnaa maca shaahidiin camalkoodii saalixaaba ilaahay ku weydiisanayaan inuu ugu naxariistay ku tawasulaya waayo ta waa inagaa sheegnayoo waa qofka saalixaa ducadiisa taa cumar wey labada arrimood ee aan bannaanayn waxay ku sheegeen altawasulu biljaah aw bilxaq an bixaqi fulaan ama bijaahihi in la yidhaahdo bijaahi fulan taas iyadu ma taalo midda kalena waxa wey altawasulu bidaat shaksi maaragtay daatadiisa waay waa tii gaaladaba lagu qabsaday maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa wacan anasi radia allahu canhu qaala asaabanaa waxa nagu dhacay buuhi wanaxnu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxa nagu da-ay annagoo nebi maxamed la joogna madaru waktigii nebiga annagoo nabiga la joognaa roobnoo noo da-ay qaala wuxuu saxaabigu yidhi faxasara hawba faxasara wuu fayday hawbahu maradiisiibuu nebigu gacmihiisa ka fayday iyo jidhka qaybo ka mid a ah. xataa asaabahu min almaari ay bacdu lmaari ilaa roobka qaarkii uu nebiga jidhkiisii shariifka ahaa ku da-ay markuu maradii ka qaaday wa qaala wuxuu nebigu yidhi inahu xadiidu cahdin waa mid ku cusub birabbihi ilaahiisa wakti dhow buu ilaahaysa ka yimi biyahan marka waa barakaysanayna adaabta lagula dhaqmayo roobkii ilaahay la baryayey marka uu shubo adaabta lagula dhaqmayay tani ka mid ah inaan dallaayadaha la isku jiqsin gawaadhida laga gelin aqalka lagu cararin laakiin aada ogolaato inaad barakaysato khayrka ilaahay uu ku siiye naxariistiisa oo qoyaankiisa maaragtay jidhkaba u dhigi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxay ka mid tahay nicmadii ilaahay oo aada guddoomatay nicmadii ilaahay oo aanad ka diiqadoonayn u barakaysanaya intaa qoyaanka qoyaanka qayb ka mid a ah. macnaha inuu isqoyn jiray oo dee uu darbari jiray maaha arrinta waxa weye waa tabaruk in ka mid ah waaya ويustaحaب أن yaqifa في أول الmaطر وykرج رحلة وثiyaaba liyusiibaha الmaطر wahuwa الاstimdاar waa roobaysi barwaaqaysigii wey ficilka noocani waa iska sunne waa sunno nebi calayhi salaatu wasalaam qolyaha qaarkoodna dee waa iska mubaax bay ku sheegeen lakin kolleyba mar hadduu tabarug tahay oo la barakaysanaya madarkii ilaahay la weydiisanaya loo baahnaa waxa weeyaan waa waa tabaruk wey tabaruk wacan caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa ra'a almadara kolkuu roobka arko qaala wuxuu odhan jiray allaahuma sayiban naafican allaahuma sayiban naafican ducadaasuu akhri jiray allaahuma ajcalhu sayiban roobkan isagaa ilaahay ka dhig mid sayiba sayibku waa munhamira mutadafiqan mid mahiigaana ilaahay ka dhig wey mid waxtar ah mid badan oo waxtar ah sayibkuna waa roob badan oo mahiigaanahoo jirdo gooye ah naaficuna waa mid loo aayo ilaan roob badan oo balaayo laga qaadaa jiro dal iyo dadba halaaga ama xoolihii intifaacsan lahaaba laayaba marka ilaahay roobkuna noo bataa loona aayaa barwaaqo loo aayo ilaahay oo ka dhig saas odhan bashbash iyo barwaaqo asayibu huwa almaطru lmunsib almunsabu bigazara annaaficu lilcibaadi wاlbilaadi biاlkhasbi wاlxayaa ducadaasuu nebigu ku ducaysan jiro adaabtay ka mid markuu roobku soo da-o adaabta ay waxaa ka mida ducooyinkan axaadiista kusu ku sugma in la akriyo waxaa ka mida ducadaas bayhaqi uu warinaya iyadoona sugan allahuma suqya raxmati laa suqya cadaabin walaa balaain walaa hadmin walaa qaraq ilaah mid dheef badan oon dhibaato lahayn waktiyada la ducaysanaya adkaartan iyo ducaduba ay fiican yihiin ee la aqbalayo ducada ayuu ku jira cinda nuzuuli lmadar uطlubuu istijaabat ducaa cinda iltiqaaءi اljuyuush waiqaamati الsalaa wa nuzuuli اlgayr marka salaada loo aqiimayo marka roobku soo da marka cadowga loo kala baxayo lala dagaalamayo waa aadaabtii baynu marayna an sacdi radia allahu canhu qaala ana nabiya sala allahu alayhi wasalam dacaa fi lstisqa salaadii istisqaaga ama roobdoontii wuxuu ku ducaystay ducadan soo socota allaahuma jallilnaa saxaaban kafiifan qasiifan daluulan daxuukan tumdirunaa minhu radaada qidqidan sajla ya da aljalaali wاlإkraam rawaahu abu cabwaana fii صaxiixih wاlxadiiثu ضaciifu jidda sanadkiisu waa itaal daran yahi ducooyinka la akhriyayo ayuu afarkani sheegay inkastoo daciif uu noqday laakiin asalnimadee ducada in la ducaysanayo axaadiidta saxiixa ay kusoo aroortay weliba waktiyada la aqbalayo ducada markuu roobku da in ay ku jirto waxau markaa ducada macnaheedu allahuma ilaahay jalilnaa saxaaba ilaahay daruurta noo ballaari daruur ballaarhan oo caama ah, macnaha tacmiim wey jalilnaa ilaahw nagu cami noo ballaari daruur badan daruustaasoo kafiifan heegooyin isdul saarana iyo fadad fad iyo dhool iyo heege iyo waqal iyo waxaa doonta dheh in iswada dul saaran sida hirarka taasoo qasiifan onkod badan leh daluulan mahiigaana ahaa daluuqan ha cafan daluuqan waa halkii hore aynu ku soo maraynay sayiban tii oo kale aada u shubmayso roob mahigaan ahoo weyna daluuq waa kaa baxuukan qoslaya roob qosol badan macnaha hilaac ayay ka dhigan hilaac badan tumdirunaa minhu ilaahay ow noosho oo nagu waraabi roobkan radaadan maxaynu odhan karnaa isaga oo cercadaadooda ama nagu xasila kaasoo qidqidan barayaro ah oo markaa waa ka biyaha soo saara ka biyaha soo saara wey sajlan biyo badan erayo iska luqaa wey roob caama daruuro badan onkod badan mahiigaana hilaac badan isku kaayo taagan macnaha maxaa la yidhahdaa cirku marka had iyo jeer meeshaa wuu biyo dhigay wuu biyo dhigaydaa ayaa laba macno ah oo in biyaabu ku shubayo iyo wuu caga dhigtay wuu caga dhigtay cirku halkaa ah waa roobka ku raaga meesha qidqid roobku had iyo jeer marka uu dhibcawaaweyn waxaa laga yaabaa inuu waxyeelo geysto dad iyo duunyo ama uu leeya baraf daadanaya laakiin marka uu ya roob barayaro ah oo saasun waatanay soomaalidu idhaahdaan maasha allah maraqun baa laga furay ah, maraqa macnaha ma laha wax eh, gaydh ah iyo duufaan uu fooraraawin waa qii sajliguna waa biyo badan markuu me meesha uu daqiiqada hayo iyo markuu saacada hayo isku biyo maaha sajlin waa biyo badan ya da aljalaali walikraam addoon kastoo kurbaysani waa ducada ilaahay uu ku baryo aliduu biyaada aljalaali walikraam markuu qofku yaabsan yahay ducada u akriyaya wey ereyada ku celcelina ilaahay ku baryo waaya kiisay ka mid ahaa in habata alxadiid ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal nabigu waxa yihi weli waxaynu ku jirnaa istisqaagii kharaja sulaymaanu calayhi salaam nabigii nebi sulaymaan la odhan jiray baa baxay debad uu baxay yastasqi isagoo roob doonaya ilaa ambiyadu waa isku diin keliya waa isku asal keliya hadigoodu waa islaam marka siduu nebi maxamed banaanka ugu baxayay calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay roob u weydiisanaya buu nebi sulaymaanna banaanka u baxay isagoo junuudiisii iyo colaalkiisii kala duduwanaa soo saaraya fa ra'aa wuxuu arkay namlatan xabad quraajo ah namlun iyo namlatun markay taada leedahayna waa midhka keliya marka ay bilaa taadan waa jamaca ah. waa faariq bayna almufradi waaljamc taadaa mararka qaarkood noqota iyo sidaa cagsigeed mararka qaarkoodna waxayba gashaaba taadu jamaca ah. mufradkana bilaa taadaa laga dhiga waa ismu jinsiluxaadiga idhahdaan culamaa luqa midhib buu arkay quraanjo ahoo oo mustalqiya ah. calaa dahrihaa dhabarkeeda u jiirsatay raaficatan qawaa'imaha adimadeediina waxay u taagtay yaryaraa ila samaa'i cirka waxay leedahay allaahumma inaa khalqu min khalqik laysa binaa ginan can suqyaak intaasay leedahay allaahumma ilaahayow inaa anagu khalqu min khalqik waxaanu nahay khalqi ka mida kuwaad abuurtay laysa binaa hinan ilaahay ow kaaftoonaan malihin can suqyaak waraabkaaga iyo biyahaad ma siinaysa iyo roobkaaga kama maarmi karna ilaahay faqaala wuxu uhi irjicuu iska noqda faqad suqiitum waa laydin waraabiyay bidacwati hayrikum khalqi kale ducadiisa ayaa la idin aqbalo la idinku waraabiye iska nasta buuli taas dee isagana ilaahay ogolaada in ducadii la aqbalunbaa la sheegay arwaatan waa laydinka horeeyo quraanjadii baa ku quusatae iska nasta buuli waaya halkaa waxaad ka aragtay khalaa'iqdu in noocyadooda kala duwan ilaahooda ay yaqaanaan baryaana baahidoodana sida aynu u bandhigayno innagua ay iyaguna ilaahay u baryayaan sidaasaa markaa ilaaheeda ay u taqaanaa quraanjadaas lama odhan karo waa lisaanulxaalo waa lisaanulqaal baynu leen macnaha ficilkeeda sidan marka la eego qowlkan oo kalaa kasoo yeedhi lahaa macnuhu maaha waa inay lahayd wey wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu shay waliba ilahay wuu tasbiixsanayaae waydaan afgaranaynin waxaa halkaa ka muuqanaysa siduu cabaas ilaahay roob ay ugu weydiisteen ay idhahdeen noo bari asxaabta ayuunbaa nebiganina quraanjadan ducadeedii isaguna ilaahay uu roob ugu weydiistay waaya sidaa bani aadamku ama mu'miniintu markay ilaahay u baryayaan gacmaha ay kor u taagayaan ayaa ka muuqanaya iyaduna inay dhabarka u jeefsatay iyadoo afartaba ay taagtayba waa istixbaab rafci ducaa rafc اlyadayni xaalat اducaa laa siyama fi اlistisqa faqad habata can اnabi sala اllahu alayhi wasalam fi صaxiixayn gacmahoo kor loo taagaa waa asal sugan ducada in marka waktigaa istisqaaga iyana baabkaasun bay ka mid noqoto waaya shuruucdii ummadihii hore inuu ka mid ahaa istisqaagu ayaa halkan ka muuqanaya siduu ilaahayba yihi waid istisqaa muusa liqowmi faqul nadrib bicasaaka alxajar fainfajarat minhu اtnataa casharata cayna waa mucjiso nebi quraanjadan iyada ah ee uu afkartay intuu arkay ayuu afkartay markaasaa dabeedna ducadeediina uu fahmay oo deetan laynoo sheegayaba ah mucjisooyinkiisay ka mid ahay suuratu naml dee waa adiga arkay maaragtay isaga iyo quraanjada arrinkii dhex marayna xataa idaa atow calaa waadi namli qaalat namla yaa ayuha namlu dkuluu masaakinakum laa yaxtimanakum sulaymaanu wajunuudu wahum laa yashcuruun fatabasama daaxikan min qowliha hadalkeedii buu maqlay marka quraantada iyada ah ogeysiis saddex jumlo isku xidhiidhsan ama afar jumlo ayay mid ogeysi macnaha fasaaxadda iyo fahamka iyo aqoonta ilaahay uu siiyey Ah, marka ka warran culamaa waxay dhahan waxay samaysay naadat awala uma amarat waxadarat wacadarat nidaabay samayso saaxiibadeed bay u baaqday yaa ayuha waa inagii ka hadlayno jamacna ummaddii meesha joogtay reer quraanjo wareero quraanjow ogeysiiskaasay baaq bay fidisay amarna way ku xigsiisay udkhuluu masaakinakum markaasay ku xigsiisay haddana taxdiir laa yaxdimanakum sulaymaanu wajunuudu cudurdaarna way fidisa wahum laa yashcuruun mid kaloo ducufi wuxuu odhan lahaa aniguu xoog weyn yahay oo idin turi maaye ama waa daalin waxamay odhan cudurdaar bay bixiso waxay leedahay war ka gabada un iyagoo aan idinba ogeyn oo idinka waaweyn bay idin jiiri doonaan kaasuu ku qoslay ilaahay awoodda uu siiyey iyo siduu u fahamsiiyey marka halkaasaynu ka arkaynaa ilaahay raxmaadkiisa iyo madarkiisa in aan cidina ka maarmaynin ilbiriqsi marka baryadaynu badinaynaa dembigaa la yaraynayaa dulmigaa la yaraynayaa macsiyadaa laga baxayaa ilaahay baa si weyn loo qaabilaya وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى نبgu ilahay bu roob weydiisay faأشhaaرa waxa uu gacmaha ku fiiqay bظahri kaftayh labadiisa gacmood dhabarkoodu ila samaai xagga kora u fiiqay akhrajahu muslim xadiidku waa saxiix siyaabaha waaridkee soo aroorey ilaahay loo baryayay ka mid tahay ama sida gacmaha loo taagay in marna sidaa la odhan karo marna sidaa la odhan karo sidaasi ilaahay uu noogu rid wey saasina ilaahay uu noo shub wey meana <laughs> jidisiiy qaadisa <laughs> waa isku macnoun ilaahay uu noo soo daa oo mid sidaa u foorarsada noosha iyo ilaahay waa ku weydiisanaynaa naxariista inoogu rid gacmaha ah, saas tanna way suganta oo muslim buu dee xadiid ku sugan yahay fa ashaara bidahri kafayhi ila asamaa gacmaha labada siyood baa soo arooray istasqaa warafaca yaday xadiidkii kale abi daawuud ee salmaan ayaa wuxuu lahaa ina allaha xayiyun kariimun sakiyun ilaahay wuu xushood badanyo waa deeqsiyo idaa rafaca arajulu yadayhi ilayh marka gacmaha addoonku xaggiisa u fidiyo yastaxyi an yaruddahumaa sifran khaa'ibatayn iyagoo maran oo uu ku guuldaraystay inuu ku soo celiyo u ka xishooda bani aadamkuunbaa ku odhan iska laabee isagu waxuunbuu kuugu ridi marka la ducaysanayo in gacmaha kor loo taago ama salaadaba dee xaalado gaaray ahayd in gacmaha kor loo taagay lakin fi ducaa marka la ducaysanaya gacmaha kor loo taago adaabta ducada ay ka mid tahay addoonku inuu gacmaha sidaa yidhaahdo marka roobkana sidaaba odhan karo intaasoo xadiid buu ah, waktigu aanu inoo saamaxayn buu markaa soo aroorinaya sheekh ah, waxa markaa ay ku sugantayba xaddu tawaatur axaadiistaasi way tawaaturtay mar haddii la idhaahdo heer waxay gaadhay aada u cuslaatay mutawaatirkay ku jiraan uma min almashhuuri maa tawaatara wa huwa maa yarwiihi jamcu xudira kadibuhum curfan kamaski اlkufi rafcu lyadayni caadimu lilkhulf rafcu lyadayni cinda ducaa ka dhigantay caadimu lilkhulf isna khilaaf mala mutawaatirku ku jiraa markaas labadaas siyoodba waa la samayn karaa فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن الدعاء لرفع ضرر يكون بظهر الكف جamacة min aصxaabina وaغayrihim asunat fi اducaaءi lirafci balaayin kalqaxf an yarfaca yadayh wayajcal dahra kafayh ilى الsama macnaha waa kayfiyaadkii sunadii waaridka ahayd adabiyaadkii hababku qofku isticmaali lahaa qowl iyo ficilba intaba dhaxalkii waa laga hayaa rasuulka salى اllahu عalayh wasalam sidaas oo lagu raaco ayaa sirtuna ay ku jirtaa ilaahayna uu ku aqbalayaa biidn اllaahi tacaala waayo kii ka gaarsiinaya ilaahay xaggiisa risaalada dadka iyo sunnada saxiixa ah diintana sida loo fahmayo dadka tusayay ayaa intanoo oo arrimood sameeyo isaga oo lagu adeeco laga aqbalo ayaa ilaahay idankiisa aqbalkuna ku jira insha allahu tacala allah subxana wa tacala